بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أشركينا أفرية طبناد كتابك أربعين كأه وحنك بالله بدون حديثك سقالات waana xadiiu abi hurayra oo rasuulku salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi uu leeyahay annahyu can karati suaali watanauc cunwaankiisa ayaa la yidhaha annahyu can karati suaal afar dhinac ayaynu xadiidka ka daraasayn doonaa sidii awal horeba caadadeennu ay ahayd qodobka koobaad raawiga ayaynu sharxaynaa waa abi hurayra cabdiraxmaan ibnu sakrin baa la yidhaah raawiga kunyadiisa ayaa la yidhaha abu hurayra abu hurayra waa kunyadii magiciisa shan iyo soddon qowl bay culimmadu iskugu khilaafeen isaga iyo aabihii shan iyo soddon qowl ayay culimmada muxadisiintu iskugu khilaafeen qowlka ugu muctamadsan abi hurayre magiciisa saxbiihi cabduraxmaan ibnu sakrin baa la yidhaahdaa waa cabduraxmaan isaga magiciisu aabbihiina sakhrin baa la yidhaah qabiilka reer dows buu ka dhashay oo qabaa'ilka carbeed qabiilka reer dows ayuu ka soo jeedaa saxaabigu radia allahu tacaala canhu sababta abi hurayre loogu naanaysay waxaa la tilmaamaa sida ibnu cabdilbar uu isticaabka ku soo warinayo ama bukhaari iyo muslim baa sida ku qoran wuxuu leeyahay abi hurayre bisad ayaan jeclaan jiray buu yidhi anigoo bisad yar sidaa u sita ari buu raaci jiray bisadana wuu qaadin jiray habeenkiina meel baan ku xifdihi jiray oo dhigi jiray buu yihi maalintiina waan qaadin jiray oo arigaana raaci jiray waanan jeclaa buu yihi bisada oo wanaag baan u samayn jiray nabiga ayaa arkay buu yihi calayhi salaatu wasalaam anigoo bisad sita markaasuu rasuulku igu yihi maa haadihi war waa maxay tani buu igu yihi waa maxay tani markaasaan ku idhi waa hiratun waa bisad ilaahay rasuulkiisiiyo markaasuu rasuulku igu yihi sala allahu calayhi wasalam yaa abaa hurayra buu igu yihi bisada aabbaheedu kii bisada aabbaha uu ahaayo kolkaa saxaabigani wuxuu wariyey xadiidkii gabadhii bisada lagu cadaabay gabadh intay bisad xidhay cuntona u keeni weyday fasixina weyday oo sidaa intay ku dhimatay ilaahay uu cadaabay gabadha xadiiskeeda saxaabigana wariyey kolkaa culimmadu waxay yidhahdeen waxaa laga yaabaa bisada yaree uu wanaajinayey ama uu aadka u hagaajinayey xadiidkaa kale inuu uga qiyaastay qofka bisada dhibo kol haddii la cadaabayo ka bisada dhowrana in la jannaynayo ayuu ka qiyaastay kolkaa bisada xanaanayn fara badan buu u samayn jiray oo sidaa ayuu saxaabigu bisada u dhowri jiray ama uu u dhaqaalayn jiray waxay yidhaahdeen culimmadu caruurnimada markuu ahaabuu bisada jeclaayo caruurnimadiisiibuu ku ciyaari jiray iyo maye isagoo weynaaday ayuu bisada wanaag u qaban jirayoo isagoo nin weyna ayuu bisada ilaalin jiray wuxuu soo islaamay saxaabigani caamu khaybar sanadkii la odhan jiray khaybar magaalada khaybar markii la furtay ee yuhuudda laga furtay waana sanadkii toddobaad sanadkaa ayuu soo islaamay nebi maxamed ayuu laasimay sida hadhku uu qofka u laasimo oo kale ayuu u laasimay adduunyo iyo shaqadeediina meel buu iska dhigay oo calooshiisu intay u qaado ayuu ku qanci jiray wuxuu cuno unbuu ku qanci jiray wuxuu oday u ahaan jiray ilaa toddobaatan nin oo saxaabada nebi maxamed ka mida oo asxaabu sufe la odhan jiro masaajidka rasuulka geli jiray oo iyagu masaajidka mooyaane guryo mayna lahayn shaqana mayna haynin laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayay xadiidka ka xifdiyi jireen toddobaatan nin baa lagu magacaaba asxaabu sufaana la odhan jiray haddii qaylo la sheego ama dhibaato la sheego ama islaamka lasoo weerarana ragga koobaad ee difaaca ee diyaarka ah ayay ahaan jireenoo toddobaatan ninoo meel wada fadhiya sida loo helo ayaa adkaydba kolkaa toddobaatan nin oo masjid gala ah ayuu oday u ahaan jiray saxaabigu waana sanadkii toddobaad ee caamu khaybar la odhanayey ardayda xadiidka ka warisay abi hurayre siddeed boqol oo nin bay ka badan yihiin sideed boqol oo nin ayaa isaga xadiidka ka wariyey ama ka bartay oo iskugu jira saxaabi iyo taabici uun sideed boqol oo nin way dhaafeen ragga xadiidka ka wariyey sheekheenna bukhaari baa leh siddeed boqol way ka badan yihiin buu yidhi ardayda ardayda abi hurayra radia allahu tacaala canhu cumar bin khadaab radia allahu tacaala canhu ayaa waddankan khaybar baxrayn baan doonayaa baxrayn meeshan la yidhaah ayuu cumar u magacaabay oo oh, baxrayn ninkii haysan jiray ayuu ahaa abi hurayre kadibna cumar baa casilay mar dambe ayuu cumar haddana codsaday inuu meel kale u magacaabo abi hurayra wuu diiday oo wax xilqa qaban maayo ayuu yidhi ilaa inta aan ka geeriyoonayo waa diiday abi hurayra xil dambe inuu qabto abi hurayra axaadiista rasuulka ee uu wariyey sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu qiyaasaa shan kun iyo saddex boqol iyo afar iyo toddobaatan xadiis buu nebi maxamed ka wariyey shan kun iyo saddex boqol iyo afar iyo toddobaatan xadiis saxaabada nebi maxamed ninka ugu xadiis werinta badan ayuu noqday ninka ugu xadiis werinta badan ayuu abi hurayra noqday toddobada nin ee muksiriinta la yidhaha walmuksiruuna sabcatun ay culimadu gabayga ku tiriyeen ragga muksiriinta la yidhaha xadiiska badan dadkaasi waa toddoba toddobadaa ninka koobaad ee safka hore kaga jira abi hurayra weeye bukhaari iyo muslim waxay isku waafaqeen shantaa kun iyo saddexdaa boqol iyo afar iyo toddobaatanka saddex boqol iyo shan iyo labaatan xadiis ayay bukhaari iyo muslim isku waafaqeenay wada wariyeen bukhaari wuxuu la gooni noqday saddex iyo toddobaatan xadiis ayuu bukhaari la gooni yahay oo keligii uu wariyey muslimna wuxuu la gooni noqday boqol iyo sagaashan xadiis ayuu muslim gaar u soo wariyaayo axaadiista uu la goonida yahay ayaa boqol iyo sagaashan xadiis lagu qiyaasaa saxaabigan manaaqibtiisa marka la eego cajiib buu ahaa habeen kasta oo ilaahay keeno laba-iyo toban kun oo tasbiixood buu akhrii jiray baa la yidhi laba-iyo toban kun oo tasbiixood ayuu akhrihi jiray ama istikfaar ama tasbiix ah labi-iyo toban kun baa u qornayd habeen kasta tasbiixda uu akhriyayo iyo istikfaarta uu akhriyayo waxaa laga hayaa inta wax laga weydiiyey dunuubtayda tiradeedu intay la eg tahay ayaan ilaahay u tasbiixsani ama istikfaartan rabbi aan weydiisanayo tirada dunuubtaydaan ka dhigayaa buu ohan jiray mararka qaarna waxaa laga wariyey saxaabigan inuu yidhi magtaydii ayaan doonayaa in la eg inaan ilaahay u tasbiixsado kolkaa magta qofka ayaa ahayd wakhtigaa labiyo toban kun oo dirham ayay qofka magtiisu ahayd labiyo toban kun oo dirham kolkaa labiyo toban kun oo tasbiixood ayuu tasbiixsan jiray saxaabigani radia allahu tacaala canhu wuxuu samaystay xadhig caadiya ayuu samaystay xadhigga uu samaystayna kun guntimood buu xadhiggii u yeelay kun guntimood ayuu xadhigga u samaystay kunkaa guntimood ayuu habeenkii ku tasbiixsan jiray waa iska in aynu ku tasbiixsanno uun ayuu ahaa oo abi hurayra radia allahu tacaala canhu xadhig kun guntimood leh ayuu ku tasbiixsan jiray oo labiyo tobankaa ah kun ee tasbiixood ayuu ku tirsan jiray oo tusbuxu diinteenna ma asal buu ku leeyahay aslan tusbuxu cibaado ma aha ninka moodaya ninka khilaafkeena yidhaha tusbuxu waa bidco iyo waa cibaado iyo cibaado ma aha war tusbuxu cibaado maaha waa kaakuleetar tusbuxu kaakuleetar ninka meherad joogama ma cidba ku qabsanaysa oo odhanaysa kaakuleetarkani waa bidco iska dhig tusbuxu sidiisa cibaado maaha isagu tusbixu waxa weeye shayga cibaadada ah eed adigu rabto unbaad rabtaa inaad tirsato tin unbaad ku tirsanaysaaye isagu cibaado maaha aad waxaad cibaadada ku tirsanaysa un weeye kolkaas shuqulkuma leh cibaadanimo iyo waxaa shuqulkuma leh abi hurayrana waan aragnaa radia allaahu tacaala canhu isagoo saxaabadii nebi maxamed ka tirsan inuu xadhi kun guntimood leh uu lahaa oo tasbiixda uu ku tirsanayay saxaabada qaarna waxaa laga hayaa inay qururuxintay ururiyaan ayay dhagax yaryarisan dhigi jireen markay tasbiixsanayaan ay ku tasbiixsan jireen waa mas'alo kale cibaadada tasbiixda ama la tiriyaa mise lama tiriyo taasi waa mas'alo kale oo wadaakiriina allaha kaiiran buu ilaahay qur-aanka ku yidhio cibaadada dikriga in kasro lagu sameeyo ilaahay baa ina amray oo waa amar rabbi wey cibaadadaada inaad badiso oo dikriga aad badiso badintaa dikriga halka ay ka bilaabanayso culimmadu way ka hadlaan oo aad bay isna iskugu qabtaan abi hurayra radia allahu tacaala canhu wuxuu yidhi saddex musiibo oo waaweyn baa igu dhacay buu yidhi taariikhdayda ama noloshayda saddex musiibo oo waaweyn ayaa igu dhacay buu yidhi musiibada koobaad nabi maxamed geeridiisii ayay ahayd buu yidhi musiibada labaadna cusmaan ibnu cafaan geeridiisii ayay ahayd buu yidhi musiibada saddexaadna bahal yaroo miswad la odhan jiray miswad almiswad ayaa layga xaday oo layga boobay saddexdaa musiibo ayaa igu dhacay baa laga sheegay abi hurayra radi allahu tacaala canhu haddaba miswadku muxuu ahaa baa layidhi bal miswadka noo sheeg oo miswadkani wuxuu yahay balka waran baa lagu yidhi wuxuu idhi annagoo nebi maxamed la soconno oo safar ku jirna oo timir yar anigu aan wato ciidan fara badanina uu rasuulka la socdo riwaayooyinka qaar timirta u tiriyo labaatan midhoo timir ayaa miswadka iigu jiray waa qarbadoo kale timirta lagu rito labaatan xabo oo timira ayaa iigu jiray buu yidhi rasuulka ayaa su-aali weydiiyey buu yidhi sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu igu yidhi rasuulku ma haysaa timiroo haa baan idhi in yar baan hayaa rasuulku intuu midhmidh u soo saaray timirtii ayuu qarbedka isagoo bismillale dib ugu celiyey markaasuu intuu halkaa miswadkii dhigay ayuu igu yidhi ciidanka toban toban u qaybiyo markiiba toban nin ii soo daa oo timirtan cunaa toban nin baan u yeedhaayo way ka dhargaan buu yidhi toban nin baan u yeedhaayo way ka dhargaan buu yidhi toban nin baan u yeedhaayo way ka dhergaan ilaahay cilmigiisa miswadkiina halkii ma dhaafayo waa mucjizooyinka rasuulka ayay kamid tahay sal allahu alayhi wasalam mucjizooyinkii rasuulka dayaxa kale dilaacidiisa iyo xoolaha la hadlidooda iyo tiirkii uu ka khudbaynayey taahidii uu rasuulku markuu ka wareegay uu taahay iyo maxaanku dhaha gacmihiisa biyihii ka da-ayay iyo galaaskii caanaha ahaa ee loo keenay ee dhammaan waayey iyo dherigii gabadhii intay neefka gowracday ay dheriga dabka saartay iyo qooshka uu rasuulku yidhi haka dejinina sidaa uun u wadiyo ee alla wax dhammaanayaaba ayna jirin waa mucjizooyinkii rasuulka oo welibana axaadiid wada saxiixa ah inoogu qoran weeye ama qur-aankuba uu qaarkood ku soo degay weeye sida ikhtarabat isaacatu wanshaqa alqamar oo kale waxa weeye ciidankii toban toban ugu yeedhay buu leeyahay abi hurayra miswadkii ay ku jirtay timirtu halkiiba ma dhaafayo oo maba dhammaanayo buu yidhi abi hurayra radi allahu tacaala canhu nebi maxamed ayaa ku yidhi warbaal qaado markii dambeo saasunbaad u cuniyo cun laakiin ha fooranin oo ha soo wada rogin baalkan waxa ku jira ha eegin ha soo wada rogin oo ha tirinine aduu la soo baxun gacantuu geliyo la soo baxun saxaabigaasi wuxuu yidhi intii nabi maxamed noolaayoo dhan miswadkaa yar buu ilaahay ugu arsaaqay igama dhamaan jirin waan cunayay abibakar markuu talada la wareegayna intii abibakar u khaliifka ahaa miswadkii umbaan cunayey buu yii cumar binu khadaab markii uu talada la wareegayna miswadkii unbaan cunayey buu yidhi cumaan markuu talada la wareegay intii hore miswadka unbaan wax ka cunayey buu yidhi laakiin markii cumaan la dilay ayaa gurigaygii lasoo weeraray oo gurigaygiina waa la boobay buu yii miswadkii waa layga qaatay buu yidhi miswadkaasi waa musiibo igu dhacday buu ahaa buu yidhio baalkii timirtu iigu jirtay maalintaa ayaa la iga qaatay saddex musiibo ayaa igu dhacay ayaa laga warramay saxaabigu inuu yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilan agoon buu ahaaye oo waa kii laga hayay caruurnimadii waxaan barbaaray buu yidhi anigoo agoon ah oo haddana adhi jir oo dadka xoolaha u ilaaliya oo duruuf dhaqaale oo adag koray ayaan soo barbaaray buu yihi abi hurayra hooyadii ayaa noolayd nebi maxamed markuu islaamay uu u yimid ayuu hooyadii diinta u bandhigayo hooye iska islaam buu ku yidhi isagoo la hadlaya ayay nebiga aflagaadaysay calayhi salaatu wasalaam arrintii ayaa ku adkaatay isagoo ooyaya ayuu rasuulka u yimid markaasuu yihi ilaahay rasuulkiisiiyo anigoo hooyaday diinta kala hadlaya ayaa waxaanan ka raalli ahayn oo adiga kugu saabsan ayay imaqashiisay hooyaday u duceebaa ayuu yidhi inuu ilaahay hooyaday diinta soo waafajiyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahayow abi hurayre hooyadii ilaahayow abi hurayre hooyadii soo hanuuni abi hurayre uu soo cararay isagoo hooyadii u bishaaree isleh oo doonayo inuu yidhaha nebigaa kuu duceeyay oo waad islaami insha allah markaan soo cararay an gurigii soo galay ayaan maqlay buu yidhi guriga dhexdiisa sanqadh ka baxaysa ama ka socota iyo biyo dhabar racla oo qof uu ku maydhanayo markaasaan isdareensiiyey qofka si aanan ugu gelin ayaan isdareensiiyey inaan albaabka joogo hooyadii baa ku tiri ha ii soo geline joog waan sugay intay maydhanaysay buu markaan sidaa albaabkaan taaganahay u bishaareena waan isleeyahay buu yidhi sidaa mar alla markaan ugu soo galay ayay iga hor keentay bay tiri abshir bay iga hor keentay hooyo waan islaamayaa oo waxaan qirayaa oon odhanayaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu llah abi hurayra intuu ilmeeyey ayuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dib ugu soo laabtay markaasuu rasuulka u bishaareeyey uu yihi ilaahay rasuulkiisiiyow ducadaadii ilaahay waa aqbalay oo hooyaday way islaamtay abi hurayre tolkii ayuu markii dambe damcay inuu diinta islaamka gaadhsiiyo isagoo tolkii diinta gaadhsiinaya ayay ku dhaga adeygeen markaasuu keligii rasuulka ku soo noqday iyo wax deel yar oon dee aan saa u badnayn markaasuu rasuulka uga warramay inay tolkii ku dhaga adeygeen ay adduunyada ku maqan yihiin diintan ay kasii jeedaan rasuulku sal allahu calayhi wasalam intuu qiblada qaabilay ayuu gacmaha taagay abi hurayra wuxuu mooday inuu rasuulku tolkii habaarayo markaasuu abi hurayra qariniyey markaasuu rasuulku yidhi ilaahaw reedows oo hanuuni ilaahaw reedows waa reerka uu abi hurayra ka soo jeedo ilaahaw soo hanuuni markii dambe toddobaatan qoys oo toddobaatan kuwa muslimiin ah isagoo hoggaaminaya ayuu nebi maxamed dib ugu soo laabtay abi hurayra radia allahu tacaala canhu abi hurayra nabigu u yimid oo wuxuu yidhi noo ducee in ilaahay annaga dadka mu'miniinta ee ahludiinka ana jeclaysiiyo annagana ayna jeclaadaan waa xadiid saxiixa oo bukhaariga ku qoran wuxuu abi hurayre laga hayaa inuu nebigu u duceeyey uu ugu duceeyey mu'miniintu inay jeclaadaan abi hurayra wuxuu ihi magacayagaa ciddii ilaahay maqashiiyo jacaylunbuu noogu tuuray ragga qaar baa isku dayey inay abi hurayre wax ka sheegaan oo waxay yidhaahdeen sanadkii toddobaad isagoo islaamay oo saddex sano oo qura nebi maxamed la noolaa sideebuu uga xadiid badnaaday saddex iyo labaatanka sano raggiina la noolaa abibakar iyo saddex iyo labaatanka sannadood raggii la noolaa isagoo saddex sano uu nebi maxamed la jooga siduu uga xadiis badnaaday kolka abi hurayra uu kaftan badnaayo wuxuu odhan jiray haadaa min kiisi abi hurayra buu odhan jiray waa kiishkii abi hurayre halkan ka soo saaray buu odhan jiray kiishkii abi hurayre ayaan ka soo saaray manaaqibta abi hurayre waxaa ka mid a ah xadiidka saxiixa ah rasuulka ayaa yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa gu-iisa fidinaya inta aan hadlayo oo kadibna laabanaya xadiid an sheego oo dambana ilaawi maaya ninkaasi kolka abi hurayra go-a intuu sidaa u fidiyey rasuulku sidaa ku yimid oo laabtay wuu dhaaranaya abi hurayre ilaahay baan ku dhaartaye buu yidhi maalintaa kadib nebi maxamed xadiis uu sheegay oon ilaawo lama hayo buu leeyahay nebi maxamed xadiis uu sheego abi hurayre ayaa leh radia allahu tacaala canhu oon ilaaway lama hayo haddaanan ka baqaynin buu yidhi aayadda qur-aanka ah ee rabbi uu leeyahay ina aladiina yaktumuuna maa anzala allah ee cuquubada loogu goodiyey ninka qariyo ilaahay diintiisa in loo cadhoonayo ama la cuquubaynayo taa haddaanan ka baqayninna hal xadiis ba idinmaan sheegeen ayuu abi hurayra leeyahay radia allahu tacaala canhu haddaba ilaahay nolosha iyo geeridaba waa ku difaacayoo ilaahay nolosha iyo geeridaba waa ku difaacoo dadka abi hurayre wax ka sheegay ee afka la galay xataa qaar baa jira ilaahay mas uu ku salliday xalqad sidan oo kale kiyoo loo fadhiyo ragga qaar abi hurayre wax ka sheegay mas meel alla meeluu ka soo baxay aan la garanaynin ayaa daba dhigtay kolkaa waa la hayaa qoraallo aada u badan iyo waxaa abi hurayre laga hayaa taariikh waafiya uu leeyahay ayaa saxaabiga laga qoray ama laga hayaa wuxuu ku geeriyooday magaalada madiina abi hurayra radi allahu tacaala canhu magaala madiinatu rasuulilaahi buu ku geeriyooday hijradu markay ahayd toddobi-iyo kontonkii ama ay ahayd siddeed iyo kontonkii ama ay ahayd sagaaliyo kontonkii saddexdaa sano ayaa la kala garan waayey da-diisuna waxay ahayd baa la yidhaahdaa sideed iyo toddobaatan jir ayuu ahaa waxaana lagu aasay xabaalahan baqiic ee masaajidka rasuulka xagga bariga ka xiga ayaa lagu aasay haddaba waxa culimmada dhexdooda qaar badan taariikhda ay sheegaan abi hurayre in lagu aasay casqalaan meel u dhow casqalaan meel u dhow in lagu aasay kaasi asal ma leh saxaabiga casqalaan lagu aasay jandar baa loo yaqaanaa saxaabi jandar la yidhaah ayaa casqalaan lagu aasaya ma aha abi hurayre xadiidka rasuulka ayaynu u iman aad bay alfaada xadiidku u yar tahay laakiin macnihiisaa ballaadhan abi hurayre wuxuu leeyahay nebi maxamed baan maqlay sala allahu calayhi wasalam isagoo odhanaya maa nahaytukum canhu wixii aan idinka nahiyo ama aan idiin diido fajtanibuuhu ka dheeraada gebi ahaan ka dheeraada shay haddaan idiin diido ama ilaahay uu idiin diido gebi ahaan shaygaa ka dheeraada ayuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam wamaa amartukum ka aan idin amro bihi isagana fafcaluu minhu la yimaada oo sameeya mastadactum waxa aad awoodiin inta aad kartiin waxaan idin amro kala yimaada fa inamaa ahlaka waxaa halaagay aladiina kuwa min qablikum hortiin ahaaday karatu masaa'ilihim su'aaladooda badan iyo wakhtilaafuhum khilaafkooga calaa ambiyaaihim nebiyadooda ay khilaafayeen rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiidkan culimo saddex jumlo ayaa wanaagsan inaynu inaynu dheehan waana saddex afar qodoba weeye intaana xadiidkan ka akhriyi doonaa afar qodob horta kow shayga ay diintu inoo diido gebi ahaan waa laga wada tegayaa odhan maysid qaybna waan ka tegi qaybna waan samayn shayga ay diintu inoo diido xadiidkanaynu ka qaadanaynaa in gebi ahaan laga wada tegayo waa qodobka koobaad nahyiga waynu ka warrami doonaa qodobka labaadeen xadiidkan ku arki doono waxa ay diintu ina amartee nebi maxamed iyo ilaahay ay ina amraan isaga gebi ahaan la wada samee lagu odhan maayo waxa lagu odhanayaa intaad awoodo ka samee inta aad awoodo wixii shareecadeennu ay inafartay wada samee maaha laakiin waxa lagu diiday ka wada tag weeyaan ka wada tag wey laakiin waxa lagu amro inta aad karto ka samee baa lagu odhanaya oofataqulaaha mastaactumti waa qodobka labaadoo awaamirtana xadiidkani waa ka hadlaya awaamirta diinta islaamka qodobka saddexaad een ka hadlayno waxa weeye suaasha su-aasha shareecadeennu waxay ka qabto in ama culimada wax la weydiiyo ama dadka dhexdoodu ay wax isweydiiyaan su-aashana xadiidkan waynu ka hadlaynaa oo waa qodobkeenna saddexaad qodobka afraad ee xadiiska aynu ku sharxi doonaana alikhtilaaf ama alkhilaaf afartaa qodob buu xadiidkani ka hadlayaa afartaa qodob ayuu xadiiskani ka hadlayaa haddaan sheegno ama aan soo bandhigno masaa'ilka fiqhiga ee xadiidku uu ka hadlaya culimmadu ay sheegeen masaa'il aad is leedahay culimmadu xaggay ka keeneen ayaa xadiidkan ku qoran tusaale ahaan tusaale ahaan haddaad maanta eeg soonka waynu ka keeni xadiidka oo sekada waynu ka keeni oo xajka waynu ka keeni oo salaada waynu ka keeni oo weysada waynu ka keeni oo maydhiga waynu ka keeni isla xadiidkeenna tusaale ahaan maanta haddaad xanuunsanaysay gellinkii hore gellinka dambana aada caafimaado gelinka hore inaad soonto he diinteenu maxay ka qabtaa xanuunku muna soonka kaa kaa kor yeelayni wuu kaa kor soonka wuu kaa kor yeelayaa waad iska afuri gelinka hore waad xanuunsanaysay gelinkii dambe ilan soon kuuma jire e. af hayso ayay culimmadu ku yidhahdeen waxba ha cunin bay ku yidhahdeen adoon soomanayn haddaad caafimaado gaajana ayna ku haynin af hayso oo waa wakti soon ee waxbaha ha cunin xaggay ka keeneen culimmadu af haysadaa hadaba gelinkii hore waad cuntay saw maaha wax gelinka dambe af hayso maxay culimmadu u daliishadeen waxaa layna amray oo amar laynagu siiyey inaynu soonno soonku waa amar diintu ina amartay haddaba soonkii maalintii aad soomaysay waad kari weyday gelinkii hore oo waxwey wad xanuunsanaysay gelinkii dambena waad karaysaa nabigu muxuu ku yidhi wamaa amartukum bihi fafcaluu minhu ma staactum inta aad awoodaysid un ka sameen haddaad gelinka dambe soomi karaysid ood af haysanaysid war iska afhaysa gelinkaa dambe gelinkii horena waad kari weyde xadiikeenani wuxuu ka hadlayaa salaada haddaad taagnida kari weydo ila inaan istaagno waa layna amray oo wakuumuu lilaahi qaanitiin amar buu rabbi ina saaray salaada haddaad taagnida kari weydo ood istaagi kari weydo laakiin inta kale aad samaynayso salaaddii waan iska daynayaa ma odhanaysaa maya maxaa lagu odhanayaa taagnidaa iskaga tag oo inta kale la imo xaggay culimmadu ka keeneen taagmida iskaga tag markay ku yidhahdeen ilimna karayside waxay ka keeneen xadiidkan wamaa amartukum bihi wixii aan idin amray fafcaluu minhu ma statactum inta aad awoodiin kala yimaada sakaatulfidrideennu waa hal saac sakaatulfidriga aanu bixin doonno waa hal saac haddii hal saacba aad weydo nin miskiinaa tahay oo sakadiiba aan helaynin nisfu saac baad heshay saac nuskii baad heshay nisfu saac haddaad hesho ma iska dayni oo ma waxaad odhanaysaa sakadii meeshaba waan ka saaraya xadiidkeennana loo deliishanaya inaadan daynaynin ee nuskaa ahayso ah uun baad bixin waayo rasuulku muxuu yidhi wamaa amartukum minhu amartukum bihi fafcaluu minhu mastatactu war intaad awoodayso haddaad saacii wada weyday ood meel saddexaad helayso ama meel nus aad helayso war intaad helaysa uu samee waysada waxa layna amray inaynu biyo ku weysaysano haddii aad meel bilaa biyo a joogto kabasho ah eeg hadda u fiirso kabasho ah oo mooye sixaa ayaa gaadhigaaga dhex taalla kabashadaasi xataa wejiga wada maydhi mayse intaadunbay wejiga goynaysaa haddaad tidhaa waan gebagabaysan culimmadu waxay qaateen gebagabaysigaa ilaahay kaa aqbali maayo waayo dee shardi buuba ilaahay sheegay walam tajiduu maaan maaan waa nakiro biyo yar iyo biyo weyn markaad wuxuun weydo ayaa gebagabaysi lagu ogolyahay wercaraagadan yaree mooye sixada ah ee gaadhiga kuu dhex taalla ama kabo oo liq ama kabo oo iska tuf ama intaad qaadato intay kuu gaadho wejiga mari intay kaa gefto intaad lasha gebagebaysa markaa markaasaad walam tajiduu maaan noqonaysaa waayo rasuulku xadiidka wuxuu inagu yidhi wamaa amartukum bihi waxa aan idin amro fafcaluu minhu ma statactum inta aad awoodaysiin kala yimaada haddii maydhi aad u baahan tahay janaabi aad u baahatay tusaale ahaan janaabadii aad u baahatay biyo aad ku maydhato ma helaysid laakiin in yar baad haysaayo madaxaa un kuu goynaysaa gebagabaysi laguma ogole eh horta intan isticmaal oo waxaad tidhaahdaa nebiga xadiiskiisii baan ku camal falayaa wamaa amartukum bihi fafcaluu minhu ma staactum kolka ag xadiidkani waysadii buu gelayaa oo salaadii buu gelayaa oo zakadii buu gelayaa oo xajkii buu gelayaa kolba sidaad awoodunba dee xajka u gudanaysaa camaladiisa kolba amarkan lagu amray waa fataqu llaha ma stadactum kolba kartidaada haddii nin boqol dollar kugu leeyahay oo konton dollar aad u hesho ma waxaad odhanaysaa haddaan boqolkii anan wada bixinayn waan iska haysan mise waxaad odhanaysaa xadiidkii rasuulkaan ku camalfalayaa wamaa amartukum bihi fafcaluu minhu ma warinta aad awoodayso horta sii bixi inta kalena iska sug inuu ilaahayba ku soo siiyo ama kuu dhiibo ayaa la arkaaye kolka eg xadiidkani wuu macno ballaadhan yahay aad buu u macno ballaadhan yahay oo baab uuna gelaynin ama xadiidkan rasuulku masaa'ilka fiqiga culimmadu ay ka hadleen baab uuna gelaynin wayba yar tahayba waxaana culimmadu ka qaateen qaacidada la yidhaah almaysuuru laa yasqutu bilmacsuuri shayga maysuurkeed awoodaysaa kaaga dhici maayo inta macsuurkeedan awoodaynin haddii weysaysiga jidhkaaga xubnaha hadduu mid dhaawac kaaga yaalo xubnihii weysada ayaad meel ka dhaawacantay biyihii ma taabsiin karaysi ma waxaad mooda aad gebagabaysi unu baydhi warinta fayow horta soo maydh maa ah, fafcaluu minhu ma staactum tii wey inta aad awoodaysid horta maydh intadan adan awoodayni waad u gabagabaysan markaa kolka almaysuuru laa yasqudu bilmacsuuri qaaciidada oo ilaa furuucdeeda kum kumaankum la gaadhsiin doono kumaankum tusaale ayaan ka keeni karnaa isla xadiidkan fafcaluu minhu ma staactum rasuulku uu leeyahay sal llahu alayhi wasalam qaacido kale ayaa culima jirta oo isla xadiidka laga qaatay afarta qodob ee xadiidku uu ka hadlayo maxaynu nidhi marka koowaad xadiidku muxuu ka hadlay baynu nidhi waxay diintu inaga nahiday gebi ahaan waa laga wada tegayaa baynu nidhi diintu waxay inaga nahiday gebi ahaan waa laga wada tegay intaad karta ka tag ma aha waxay diintu kuu diiday intaad karto ka tag ma aha diintu waxay kaa nahiday gebi ahaan ka tag weeyaan wixii laakiin diintu ay ku amartay intaad karto la imo weeye eegada nio farqiga halkaa ku jiraa waa maxay culimadu waxay yidhaahdeen nahyiga oo waxa laynoo diiday ah iyo amarka oo waxa layna amray ah aad bay u kala duwan yihiin baa labadaa qodob waxaa la yidhi nahyiga sow maadan arag waxa diintu inoo diiday gebi ahaan isaga wuu adag yahay oo gebi ahaan waa laga wada tegayaa laakiin amarka waxaad karto ayaad kala iman xikmaddu waxa weeye waxa laguu diiday waa wax inaad samayso laguu diidan yahay hadda u fiirso hadalkaygaa ah. maxaa laguu diiday shay aad samee isleedahay leedahay ayaa ha samayn lagu leeyahay nin odhanaya ma karayo maba jiro war waxaan wax samee lagu leeyahay baa tidhaa ma karayo laakiin wax lagu leeyahay ha samayn sidan hadda a tahay ahow hadii lagu yidhaha ka war waad fadhidaayo fadhiyo ha kici maqof ma qof fadhiya odhanaya ma fadhihi karayo eeg nahyigu asalkiisa wax aad samayn lahayday shaqa kaaga bixi lahayd shaqadii iyo culayskii aad qaban lahayd baa lagaa nahiyaya laguu diidaya kolkaa nin odhanaya waxaa ma qaban karo ma jiro waayo waa tii fududaydba nahyigu fudud yahay waxa kaloo la ogaaday shayga lagu lagaa nahiyey wax maslaxa ah iyo wax dan ah oo kuugu jirtaa nama jirto taana waa la ogaaday waxaa la ogaaday amarka qof ilaahay jecel yahay iyo qof caasiya oo dembiilihiiba amarka way wada sameeyaan salaada tukaa lagu yidhi nin caasiya iyo nin daa'icihiba salaadda way tukanayaan soom baa lagu yidhi nin caasiyo dembiile iyo nin kaliba way soomi karaan laakiin xumaha markii lagu yidhi egzinada daabaa lagu yidhi oo beenta daabaa lagu yidhi oo tuuganimada daabaa lagu yidhi taa waxa ka soo bixi kara uunbaa la yidhi dad ilaahay jecel yahay dadka ilaahay jecel yahay unbaa arrimada noocaasa ka soo bixi kara laakiin dadku amarku wuu fudud yahay laakiin nahyigu waa khatar baa loo yaqaanaa qaacida haddaba halkan ka soo baxday qaacido waxaa jirta weyn oo culimmadu ay tilmaamaan oo la yidhaahdo dar'ulmafaasidi muqadamun calaa jalbilmasaalixi haddii mafsado iyo maslaxo ay kulmaan eeg mafsado dhibaato iyo dheef baa meel ku kulantay diintaynu maxay ku leedahay yaad horaysiin xagga mafsadada ka eego iskaga fogow shaygaa dhinac maslixu ka leeyahay danbaa kugu jirta dhinacna dhibaatayaa dhibaatu ka leeyahay xaggeed ka eegi markaa ah. xagga mafsadada ayaad eegi waayo mafsadadu waa nahyi nahyiga ka wada tag baa layla yidhi laakiin amarka intaad karto ayaa la yidhi nahyiga horeeya markaa nahyiga horreysii waa laga wada tegayaa soomaaliduba way isticmaalaano waxay yidhaahdeen waa colay waa nabaday maxay yidhahdeen haddii waa colay la yidha iyo waa nabaday haddii la yidhaahdo hee waa colayda qaado xagga dhibaatada ma arkaysaa waxay yidhahdeen samo waxba kuma yeelee xuma u toogahay bay yidhaahdeen ama samo waxba samadaayo xuma xumafaalle bay xuma xumafaalle kolkaa xumaani waa waa nahyigii iyo dhibaatadii xagga dhibaatada mar kasta inay dhinaca dhibaatada aad maskaxda ku hayso oo dhinaca aad ka hadasho ayay diinteennu xooga saartay oo aad baa masaladaa looga hadlaa waa in la horraysiinayo dar'u lmafaasid muqadamun calaa jalbi lmasaalix in lagu dhaqmo oo taa la horraysiinayo weeye haddaba waxaad eegtaa bal shay mafsadana leh maslaxana leh oo haddana diinteennii ay mafsadada horraysiisay bal hadda eeg waa khayr iyo shar isku jira dhinaca sharkun baa la eegiyo waxa laga odhan war arrinkaa faraha ka qaad waayo xagga sharka ka eeg baa lagu leeyahay xagga sharka iyo dhibaatada ka eeg baa lagu odhanaya dar'u lmafaasid muqadamun calaa jalbi lmasaalix waa qaaciido guud oo xadiikan laga qaatay xadiikan laftiisaa laga qaatay culimmadu waxay tilmaameen hadda u fiirso kolkaa dar'u lmafaasid muqadamun calaa jalb lmasaalix waxa loo daliishanaya haddaan tusaale ka keenno inan ajnabi kaa ah inaad meel ka wada shaqaysiin meel inaad shaqo iskugu timaadiin inan aad kala ajnabi tihiin qaab khalwa ay ku jirto inaad qol yar iskugu timaadiinoo shaqaa idinka dhaxaysa hawsha dhinac maslaxad baa ka muuqato dee adna shaqaad haysaa iyaduna shaqay haysaayo waxa weye shaqadu asalba waa maslaxad waa dangu danta guud weeya ee ummadda loo hayo ayay dhinac ka mid tahay dhinac waa ka mid aboole haddii la waayo inay magaaladu dambaabayso isagu ma ogin aboole abools isagu iskii uma shaqaysanayo haddana fardulkifaayaadka diinteenna weeye magaalo iyo ummad badani markay isku timaad waa in kaboole la helo waa in qof shaahu sameeyo la helo waa in qof suuqyada nadiifiyo la helo ee danta guud dad shaqeeya iyagoo lacagtoodii ku qaadanaya oo maslaxadoodii ay tahay ayaa haddana fardulkifaayo ay tahay ummaddu ay ku dambaabaysa haddii la waayo kolkaas shaqadan guud eeg shaqada guud bulshada islaamki waa dad dhisan nin kastiba shaquu u hayaa xaggiisa ayaan looga soo dhicin baa layidhaha arday haddaad tahay dee ummadda xil baad u haysaa xilkaad u haysaa waa ardaynimo ardaynimada ha oo been ha ka sheegin ilan adigunbaa berri macallin noqon doona adigunbaa berri dhakhtar noqon doona adigunbaa berri magac ardaynimadii aad soo baratay ayaad wax ku gaadi doontaa haddaad segsaag soo marisa markaa ama aad been ku soo gudubto alxalda ardaynimada dee nin oo shahaado beena sita ummadda wuu laynaya kolka ummadda yar xaggaaga looga soo dhicin ardaynimada shaqadanaad hayseed aduu u shaqaysanaysa haddana ummadaada bulshadaada xil bay u tahay meherad furan wax ka iibsanno haddaan weyno dee waa dhibaato ummaddu ma noolaanayso waa in la helo kolkaa kifaayaadka cidi loo qabta iyagoo shaqaysanaya dantoodii haddaba inankan iyo inantan qolka ka wada shaqaynaya dhinac maslaxa ku jirto shaqadan dee bay kala soo baxayaan oo ummaddiibay xil u hayaan dhinac kale markaan ka eegna mafsadaa ku jirto oo khalwadan shaydaan baa sadexeeyo oo waxa laga yaabaa in xumihii loo fudaydiyo oo dadkani ile waa dad dhalinyar ah waa dad shahwale waa dad shaydaan uu dhiirigelinayo xumo ayaa meeshaa markaaba kasoo boodaya oo imanaya diinteennu xagga maslaxada ha la eego oo ha wada shaqeeyaan baa layna yidhi mise xagga mafsadada ha la eego oo khalwada ha ka baxaan baa layna ama cid kale ha soo biirto ama dee khalwada ha ka dheeraadaan khalwada ha ka dheeraadaan bay diintu ina timi waa xaaraan baa layidhi ikhtilaadku iyo khalwadu waa xaaraan waayo dar'u lmafaasid muqadamun calaa jalbi lmasaalix maslaxadda iyo mafsadada xagga mafsadada ha la eego oo albaabkaa ha laynaga xidho wey culima xadiidka waxaynu ka qaadan doonaa amarka iyo nahyiga qawaacid guud oo ku jiro ay culimmadu ka qaateen baa jira tusaalehaan amarku takraar ma keenaa waa masalo la laysku khilaafay tusaalehaan amarku degdeg ma keenaa waa masalo laysku khilaafay haddii nebi maxamed uu shay ku amro uu ku idhaahdo tuko ma ku celcelibaa mise haddaad hal mar a tukato amarkii waad fulisay waa khilaafi laakiin takraar ma keeno takraar ma keeno amarku haddii fadhiiso lagu idhahdo dee fadhiisa ma aha waa mar marun inaad fadhiisato weeye takraar asalba amarku keeni maayo waa sidaynu ka qaadanayno xadiidka degdeg ma keena oo hadii lagu yidhahdo waxa samee degdeg u samee miyaa deg macnaheegu maya fowrna ma keenee waxa weeye culimadu waxay qabaan inuuna degdegna keenaynin takraarna keenaynin bal hadaba aan eegna xadiidka abi hurayrata waxaa laga wariyey abi hurayre cabduraxmaan ibni sakrin cabduraxmaan ibni sakrin ahaa radia allaahu allaha ka raalli ahaado canhu saxaabigan allaha ka raalli ahaadee qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulkii ilaahay ayaan maqlay waa sawta rasuulilaahi baan maqlay sala allaahu ilaahay naxariistiisu calayhi rasuulka dushiisa ha ahaato oo wasallama allaha badbaadiye e. yaquulu isagoo rasuulkule baan maqlay maa ka nahaytukum aan idinka nahiyey canhu xaggiisa ka aan idinka nahiyey fajtanibuuhu ka dheeraada waxa aan idinka nahiyey haddaad kartiin lama odhan isaga ka dheeraaday waa gebi ahaan baa looga dheeraanaya culimadu waxay ka soo reebeen baktiga diintu way inaga nahiday inaan cunno daruura hadday timaado oo sakaraad uu ku qabto baktiga waa laynoo xalaaleeyey baktiga waa laynoo xalaaleeyey oo daruura hadday ku qabato aayadda qur-aankaa rabbi muxuu ku yidhi ilaa e aayadda qur-aankana bimxuu ku lahaa markuu daruurada inooga hadlayay man eh, man idura fii maxmasatin man idura fii maxmasatin ninka haddii loo dhibaato geliyo gaajo darani ay hayso gaajo darani tii ay hayso baktiga wuu cuni baktiga ha iska cuna bay culimadu yidhaahdeen hala yaabinoo iminka waktigeenna baktiga waa la cunaa hays lama cuna hays odhanin dadkayna ganacsatadaee jayno tegaya dadka jayno tegaya mayna bakti una cuntada cunto kala helaan sida caadiga waxaa laga yaabaa eeg waxa wey waxa waa dee bakti uun ila waxaanay gaaladu dowracday waa baktigii unbuu la xeer yahay kol hadayna ahlu kitaab ahayn haddaad weydo cunto aan hilib lahayn hadaad weydo wayna kugu dhici kartaa mararka qaar waxaan hilib lahayn inaad weydo ama aan lagu dhex karin ama maradiisii una taaban waxaa la yidhi haddaad si kasta u dadaasho cuntada weelka lagugu karinayo ama waxaan maqligan cuntada lagugu shiilayo kii kaa horeeyey baa doofaar loogu shiilay kolkaa ama kii kaa horeeyeybaa ay loogu shiilay ama doofaar loogu shiilay si kaste haddaad tidhaa ha loo kala ilaaliyo aniga hilib iga ilaali haddaad tidhaa weelkan lagugu karinayo dee doofaarunbaa isla isla hadda ka hor lagu sameeyey kolka way adag tahay dadkan haddaba jayno tegaya cuntada inay ka dhargaan maaha intaa ay safarka ku maqan yihiin yayna dhargin waayo baktiga lagama dhargadee haddayna iyagu cunto engeganay haystaan ayna jirin ay karsadaan ayna haynin iyo cunto muslimiina ay leeyihiin haddayna helin deeyayna dhargino sidii baktiga laga yeeli jiray ha ka gaajo baxaadu inta kalena ha iska daayaan waa xeer ka hayaan baktiga daruurada darteed waa loo balleeyey culimmadu waxay isweydiiyaan xoolo adan lahayn iyo bakti labada adoo gaajo sakaraada haddaad wada hesho ma xoolaha adan lahayn baad cuni mise baktiga ayaad cuni yaad horraysiini xoolo adan lahayn iyo bakti hadday kuu kulmaan yaad qaadan iyood cuntada ka dhigani ya dee baktiga ilan baktiga ilaahay baa kuu baneeyey isaga kan ya laakiin yaa kuu baneeyey xageed ka keeni kan way adag tahay baktigaa ilaahay ka warramaya lagu waa laguu baneeyey ayga iyo doofaarku ma ku jiraan mise wixii ayga iyo doofaarka aan ahayn unbaa baktigooga la cunaa mise haddaad wax kala weydo macal ayga iyo doofaarka waa la yska cunaya bakti dhan haddii ilaahay deen ay naftu ku qabato naftaada waad ku badbaadin oo mushkilad male inaad naftaada ku badbaadiso ood ku dhowrta male waxaa kaloo tusaalaha laga soo reebay adigoo caawa cashaynaya hadii waslad heliba aad goosatood ku margato halkanay kuu joogsatay naftaa ku qabatay waxaad iskaga dejisaad u baahatay khamro mooyaane wax kalood iskaga dejisay ayaad weyday diinteennu way kuu ogoshahay khamrada inaad ka bato ood liqdo oo waslada aad ku margetay aad iskaga dejiso laakiin adigu khamranimo uma cabayside badbaado naf buu ilaahay ku leeyahay khamradii oo lagaa nahiyey ayaa lagu leeyahy hadday naftu ku qabato dee baktigiiba sawkan lagula cun hadday naftu ku qabatona waad iskaga dejin kartaa oo wax kalood iskaga dejiso aad weydo diinteennu waxay ku leedahay khamri haddii lagugu qasbo haddii qasab ku cab lagu yidhaha khamrada sida imika shacabkan jaynaha lagu sheego oo kale wax dembiyuu ilaahay kaaga qorayaa ma jiro oo ninka mukraha ah waa marfuuculqalam baa la yidhaahdaa oo diinteennu wax alla waxay ninkaa u qabanaysaa ma jiro xataa haddii gaalnimo ku hadal lagu yidhaa gaalnimo haddii lagu qasbo gaalnimo ku hadal lagu yidhaa gaalnimo diintu waxba kaa noqon mayso ilaahay baa qur-aanka inagu yidhi ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan haddii gaalnimada lagugu qasbayo laakiin qalbigaaguu ku degan yahay iimaanka wax alla wax kelmadani ay ku yeelaysa ma jiro qasabku asalba waynag ilahayn haddii cuntada lagugu qasbo cuntada haddii lagugu qasbo waxba ku yeeli mayso qasabkaas igraahaas waxba ku yeeli maayo oo cuntada cun haddii kale waan ku dili waad iska cuni soonkuna kaa jabi maayo haddii lagu yidhaha imika xaaska noo fur lagu yidhaha qasab ku fur lagu yidhaahdo xaaskaaga haddii reerkooga ku yidhahdin qasab ku oo qasab lagaaga furo furmima mayso wixii qasabihi furmiba mayso masaailka ugu naxdinta badaneen anigu runtii arko waxa ka mid a nin gabadh laga furay baan arkay nin waalan oo welibana maxkamad culimiihi ay ka furtay dee culimada looma sheegin miya si ay u dhacdeenu ma garanayo laakiin nin xanuunsanayo nanu garanayo ayaa laleeyay gabadh baa laga furay ee dariiqa ninku markuu xanuunsado ee gabadhu sanad iyo laba sano ay u samirto haye noo furo waraaq noo qor ma isagaa furayaba uu waalan yehe nin waalani waxba ma furee dariiqa furiinka ha laga daayo dumarka hadday dhacdo oo gabadha ninku uu ka waasho dariiqa fasakha la yidhaahbay gabadha waraaqda ku qaadan kartaa fasakh ayay ku qaadan kartaa maxkamadda inay tagto oo ninka ay sidaa fasakh uga qaadato laakiin wax furiin la yidhaa ninkani waxba ma furi karo wuu waalan yahay nin waalani waxba ma furo gabadhaa ninkaasi waa qabaa uun haddii la yidhaha noo furu de oo la yidhaha waan furayne waan furayne uu ka daba yidhaha dadka ma isagaa garanayaba halla wax furmayaa ma jiro wuxuu rasuulkeennu yidhi sal allahu calayhi wasalam maaka nahaytukum aan idinka nahiyey maadaasi waa shardiyo nahaytukum waxa weye ficlu shardigii khitaabkani wuxuu ku dhacayaa saxaabadii nebi maxamed innagana diinteenniiyo risaaladu maadaamay caam tahay caamnimadaasaynu kusoo hoosgelaynaa nahyigana waxaa la yidhaha almancu waa diido maa ka nahaytukum aan idinka nahiyey canhu xaggiisa fajtanibuuhu ka dheeraada fajtanibuuhu ka dheeraada waa amar nahyigani hadduu nahyu taxriim yahay wujuuban weeyaan dheeraanshahaasi nahyigani hadduu yahay nahyigii karaahiyadii karaahiyatu tansiiha hadday tahay waa nadban wey sunanimo uga dheeraada weeye marna waa wujuuban dheeraanshuhu waa markuu xaaraan yahay marna waa nadban dheeraanshuhu sunanimay kuu tahay halkaa waxaynu ku aragnay waxa laynoo diiday ee diintu ay inaga nahiday inaynu sidiisa uga wada tegayno wamaa ka amartukum aan idin amray bihi isaga wixii aan idin amrabu rasuulku yidhi sal allahu calayhi wasalam ee sameeya idin idhaana fafcaluu sameeya minhu xaggiisa ma stadactum intaaad awoodiin waxaan idin idhaahda sameeya weysaysta baa lagu yidhi wejiga oo qudhaad maydhi karaysaa inta kalena way ku xanuunaysaa ima maydhi karaysin intaa wejigaa unbaad maydhi inta kalena waad u gebagebaysan salaada tukaan lagu yidhi sujuuddii baad keli weydo indhihii baa laguu jeexay hamoodin inaad fadhi ku tukan khaladka dadkeenna ku dhacay waxa weeye ninka waxaa la odhanayaa ha sujuudin kursi unbu soo qaaday dee ha kicin laguma odhan taag salaadan lagaa aqbali maayo adigoo sujuud lagu diiday haddaad kursi u soo qaadato oo tidhaan kursigaan ku tukan taagnida laguma diidina taagnida horta intaad awoodayso taagnida ku tuko halkii adan karayn markaad soo gaadho ayaad odhanaysaa sujuudda waan iska daynaya nin idinoo lugaynayo isagoo lugaynayo oo socda masaajidka soo gelaya unba masaajidka soo gelayo mar alla marka salaad loo kaco unba kursi ku fadhiisan oo adiga awood la-aantaaduma salaada dhexdeedunba sawdigan marka hore taagnaa taagnida haddaad karayso intaad karayso taagnida waad ku tukan waxay culimmadu isweydiiyaan afartan ragcadood haddaad ragcad qura taagnaan karayso ragcaddaa taagnida ku tuko inta aad kari weydana fadhiga u kaalay markaa rukuucda haddaad kari weydo baad ka tegaysaa sujuudda haddaad kari weydo iyadunbaad ka tegaysa kolba inta aadan karaynin waa laguu ogolyahay inaad ka tagto inta aad karaysa laakiin kaama dhacayso wamaa amartukum wamaa ka amartukum an idin amray bihi isaga ka aan idin amray fafcaluu la yimaada minhu xaggiisa kala yimaada maa ka istadactum awoodiin waxa xadiidkan la macno ah aayadda qur-aanka ee rabbi uu ku leeyahay wamaa aataakum rasuulu rasuulku wuxuu idin siiyo ee diin iyo xadiid ah fakhuduuhu qaata waa ma staactum dee wamaa nahaakum wuxuu idinka nahiyo rasuulku canhu xaggiisana fantahu ka hadha oo kulliyan isaga ka hadha weeye wuxuu rasuulku kuu diido gebi ahaan baad ka hadhi wuxuu rasuulku ku amrana intaad awoodayso ayaa loo baahan yahay inaad kala socoto haddaba xadiidkeennan kutubta qaar baa qoraysa wamaa amartukum bihi fatuu bay qorayaan fatuu markaan doonayno riwbukhaari iyo muslim xadiikoogan marka aan doonayno fatudaasi waa fafcalu sharaxaa fatu qorayey fafcalu weeyaan fafcalu laakiin riwaayooyin fatu ah ayaa jira riwaayad dheer baaba jirtaba sidaynu ognahayoo aqrac ibnu xaabis uu sababta xadiidka lahaa oo nebi maxamed uu su-aal weydiiyey sal allahu calayh wasalam waxaa inoo sii bayaaminaya aayadda qur-aanka ee uu ku yidhi fataquu llaha ilaahay ka baqa ma mastaactum kolba sida aad awoodiin ama aad awoodaysiin ilaahay uga baqa subxaanahu wa tacaala fataquu llaha mastaactum waa mastaactum taasunbay ka wada socdaan xadiidka oo kolba intaad kartid ayaad kala imanaysaa markaa halkaa laba qodob baynu kaga soo baxnay wixii laynaga nahiyey gebi ahaan waynu ka wada tegi kolkaa nahyigaasi laakiin laba qodob buu isla keenayaa xaaraan iyo karaahiyo kolka xaaraanta ka tegiddeedu waa wujuuban karaahiyada ka tegideeduna waa sunni amar wixii layna amrayna intaan awoodno ayaan kala imanaynaa amarkaasi marna nadbi oo sunno ah buu noqon marna amarkaasi waajib buu keeni kolka waxa wujuubka ana waajibnimo ayaynu ula iman waxa sunnaha ana sunnanimo ayaynu ula iman laba qodob baynu ka soo baxnay halkan rabbi wuxuu nebigu inoo sheegayaa su wuxuu rasuulku yidhi fa inamaa ahlaka waxa halaagay alladiina kuwii min qablikum idinka horreeyey ummaddaydanay ummadihii idinka horreeyey waxa halaagay kasratu masaa'ilihim su'aaladooda badan suaasha badan waa lagu halaagsamaa layidhi siduu xadiidkan rasuulku inoo sheegay suaasha badan waa lagu halaagsamaayey ha layska ilaaliyo suaalaha badan oo ha laga taxadaro su-aasha culimmadu waxay yidhaahdeen axkaamulkhamsa ku jira axkaamulkhamse ayaa su-aasha ku jira shanta xukun ee shareecadeennu ay leedahay waa maxay waa waajib iyo karaahi iyo iyo xaaraan sunne iyo karaahiyo iyo mubaax eg waxaa jira fartaasoo hadda ma dhaqdhaqaajinayo fartaa ninku faqiih maaha baa la yidhaha ilaa fartaa iyadoo waajiba keeno iyadoo sunna a keeno iyadoo xaaraana keeno iyadoo maxaankuda karaahiye a ah keeno iyadoo mubaaxa hadda fadhigaagan waa inaad keento isagoo waajiba isagoo sunnaah isagoo xaaraana isagoo karaahiyeah isagoo mubaaxa waayo haddii kale qofkaasi faqiih maaha fiqi ma yaqaan baa la odhanaya haddii uuna fiqhigu wuxuu ka hadlaa qof qaangaadihi hadalku ku hadlay waa inaad shantaa qaybood u qaybisaa gacantanan kor u qaadayo waa inaad shantaa u qaybisaa hadda fadhi waajiba keen haddii lagu yidhaa atixiyaadka dambe fadhigiisa weeyibaadi odhan atixiyaadka dambe in la fadhiisto diinteenu maxay ka qabtaa waajib fadhi sunnaha ah keen hadii lagu yidhaah kan hadda aad fadhidiinee cilmiga aad ku dhegaysanaysiin ama ka ictikaafka sunnaha ah waa fadhi sunnaha ah weey fadhi xaaraana keen haddii lagu yidhaah baloodh yarood soo dhacday inaad dhex fadhiisato diinteennu maxay ka qabtaa baloodhaad soo dhacday inaad dhex fadhiisato fadhiga baloodhkaad soo dhacday waa maxay waa xaaraan fadhi ah keen keenin haddii lagu yidhaah wadooyinka iyo albaabada diinteennu karaahiyay ka dhigtay in la fadhiisto meel wadaa ah iyo meel albaaba diinteennu karaahiyay ka dhigtay in la fadhiisto waa fadhi karaahiyeah fadhi mubaaxa keen marka lagu yidhaah salaaddu markay kuu dhammaato eed yaro nasays tidhaad qolkaaga yaro fadhiisato fadhigaasi waa maxay dee waajibna ma aha karaahiyena ma aha xaaraanna ma aha sunnana ma aha waa iska mubaax haddaba su-aasha ereyga su-aal ah shantaasay su-aashu leedahay axkaamul ayaa ku duldureersanaya oo waxaa jira su'aal waajiba iyo su'aal xaara'ana iyo su'aal karaahiyeah iyo su'aal sunnaah iyo su'aal mubaaxa shantaba aan eegno su'aasha waajibka ah arrin kugu waajibay sida salaada iyo soonka iyo zakada oo kale inaad cidda aqoonta uleh wax ka weydiiso diinteennu maxay ka qabtaa waa arrin hadda waajib kugu ah inaad ciddii aqoonta ulahayd aad wax ka weydiiso o tidhaha diintu maxay arrinkan ka qabtaa diinteennu maxay ka qabtaa waajib bay qabtay su waa waajib waata ilaahay aayada qur-aankaa uu ku tilmaamayo ilaahay muxuu yidhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun fasaluu waa amar amarkuna wujuub buu keeni jiray fasaluu su'aala oo waxweydiiya ahla dikri e aayaddan xikmad balaaqa ku jirta aada u xeel dheer ilaahay ma odhan fasaluu ahlalcilmi ma aha ahlalcilmi nin cilmi leh oo laakiin jaahila baa jira oo sida jaahiliinta u shaqeeya oo cilmigiisa aan ku camal falayn baa jira fasaluu ahlalcilmi laguma odhan waa maxay markaa fasaluu ahla dikri nin aqoon leh oo haddana ahlu dikri oo ilaahay xusa oo ilaahay ku xidhan oo fatwada uu bixinayo ilaahay kaga baqaya oo og inuu ilaahay wax ka weydiinayo qofka ahlu dikriga ilaahay ku xidhan qofkaa diinta wax weydii baa lagu leeyahay laakiin qof aqoon diinta bartay uun oon ku camal falayn hadduu doono lama ogolo kaa waxba ha weydiinin waayo jarku kaaga tallaabsanaya fasaluu ahla dikri fasaluu waa su'aal waa amar amarkuna waajib buu keenaa sida aqiimu salaata oo kale su-aasha waajibkiihi waa su-aasha fasaluu ahla dikri oo kale waa su-aasha xidhiidhka laleh shay kugu waajibay oodan garanaynin inaad culimada weydiiso waajib bay kugu tahay fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun suaasha aasha xaaraanta ah waata nebi maxamed uu inooga nehiyey waata aayadda qur-aankii ay inaga nahiday ee ilaahay uu yidhi la tas'aluu can ashyaaa in tubda lakum tasukum laa tasaluu waa maxay macniheen waa aayadda qur-aanka ah laa tasaluu ha su'aalina waa nahyi nahyigu muxuu keenaa markuu mutlaqayuu bilaa qariinada yahay annahyu lmulaq yaqtadi taxriim xaaraan buu keenaa laa tasaluu ha an ashyaaa shayiyo in tubda lakum haddii laydiin sheego tasuukum aad ka warwaraysiin ragga qaar baa intay nabiga maxamed u yimaadiin odhan jiray aabbahay xaguu joogaa dee ku jira hadii la yidhaha ka naxayaa qofku kolkaa su-aalaha noocaas oo kale ah rasuulka halla imanina baa la leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa xaaraan markaa waa su-aal xaaraan ah aayaddaashaas sheegtay ta waajibkaana aayadda kale ayaa sheegtay su waxaa jirta karaahiye ah nabiga maxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi wakuriha lakum qiila waqaala wa karatu suaal su-aasha faraha badan wareebel horta timahaygu waa imisa timahaygu waa imisa ama timahaagu waa imisa maxaa faa'iidee ku jira waa cumri dayac saw ma aha waa wakti lumi saw ma aha waa su-aal karaahiyaa su-aasha noocaas oo kale ah timahaygu waa imisa iyo inaad dadka ula timaado waxa weeye iyo carada ma tirin karnaa carada iyo su-aalo noocaas oo kalea in dadka loola yimaado waa karaahiyo waa su karaahiyada awey su-aasha sunnada ahi waa su-aashee shay adiga sunno kuu ah waa cilmiga berashadiisa oo kale sunno kuu ah oon ahayn ka waajibkaa aan ahayn shay sunno ah oo jahli kaaga jahli aad kaga jirto inaad culimada weydiisaa sunnay kuu tahay markaa su-aasha iska mubaaxa ah su-aasha mubaaxa ah su-aal ma hadamacda kelmadiin qorato hebelow qalin ma haysaa haddaad saaxiibkaa ku tidhaa ar qalin ma haysaa su-aal weeye qalin ma haysaa dee waajibna ma aha xaaraanna ma aha karaahiyana ma aha sunnana ma aha waa mubaax horta su-aashu shantaa qodob ayay u qaybsantaa rasuulkeennuna sala allahu calayhi wasalam xadiidkan wuxuu inoogu tilmaamay ummadihii hore inay u halaagsameen su-aal badni ay nebiyadooda weydiinayeen su'aalo fara badan xadiidka waxaa sabab u ahaabaa la yidhi aqrac ibnu xaabis ayaa rasuulkoo khudbaynaya ayaa yidhi ilaahay xajka wuu idinku waajibiyeeye xaja markaasuu ah aqrac yidhi afii kulli caamin yaa rasuul allah sanad kasta ilaahay muu nagu waajibiyey markaasuu rasuulku ka aamusay sanad kasta ilaahay muu nagu waajibiyey markaasuu rasuulku ka aamusay sanad kasta ilaahay muu nagu waajibiyey markaasuu rasuulku ka aamusay markaasuu yidhi markaan wax idiin sheego intaa aan idinku sheegay un ku daysta oo su-aalaha naga daaya haddaan idhaa nacam wuu idinku waajibi karina maysin waad ku halaagsanaysiin markaa waa su-aal aad ku rogmanaysiin sanad kasta xajkaa waajibkugu ah haddii lagu yidhaa ood haddana awoodi weydo dee waajib rabbi nin dayacay baa tahay ilan ibliis ilaahay wuxuu ibliis kaga dhigay sujuud la amray buu ka tegey sujuud la amray amar rabbi haddaad dayacdo dee waad ku rogmanaysaayo ibliiskanubaad noqonaysaa welibana ibliis sujuudda uu ibliis ku noqday aadam baa iska lahaa oo aadamu sujuud nebi aadamu sujuud baa la lahaa adiga hadduu ilaahay aniga ii sujuudku yidhi tii aadan baaba ibliis lagu noqdaye ta rabbiyoo la diido maxaad u malaynaysaa hal sujuuday ahayde ninkaa intaasoo salaadood sujuudahooga ka tagay maxaad u malaynaysaa way adag tahay fa inamaa ahlaka waxa halaagay alladiina kuwii waxa halaagay min qablikum idinka hortiin ahaa ummadihii idinka horreeyey waxa halaagay karatu masaa'ilihim su-aashoodii badnayd ayaa halaagay u hogmadeen waa qodobkii saddexaadeen doonaynay waxaynu xadiidka waxaynu ka hadlaynaa amarka waxaa kaloon ka hadlaynaa nahyiga waxaanu kaloon ka hadlaynaa su-aasha baynu nidhi bay su leeyihiin ummadihii horena inay ku rogmadeen baa laynoo sheegay xukunka afraad ee gebagabada xadiidka ah waxa weeye wakhtilaafuhum xadiidkaa waxaa lagu wariyey fa'da oo la godo oo la yidhaha wakhtilaafuhum waxa kaloo la wariyey wakhtilaafihim fa'da oo la hoos dhigo waxa balaaqo badan in wakhtilaafuhum la oo fada la godo ayaa balaaqo badan waxa weeye waxay sheegaysaa hadii fada la godo khilaafku inuu rogmasho iyo halaag keeno fada la godo khilaafkaa lagu rogminaya oo lagu halaagsamaya wey iska ilaaliya ummadayday khilaafka iyo asbaabta khilaafka keenaysaba khilaafka waa lagu halaagsamaa ama waa lagu rogmadaaye waa wakhtilaafuhum calaa ambiyaaihim nebiyadoodiibay intay su haddana khilaafeen khilaafkaasi rogmashu keenaya haddii laakiin ficda lahoos dhigo oo la yidhaho wakhtilaafihim waxaa loo soo qadaraya khilaafku halaag ma keenee badnidiisaa halaag keena badnidiisa oo kasraa loo soo qadaraya hadii ficda la kasriyo wa kasratu ikhtilaafihim weeye khilaafkooga badan ayaa halaag keenaya kolkaa badnida ayaa lagu rogminaya waxay ka dhigan tahay marna khilaafka badan baa ku halaagi marna khilaafoo dhan baa ku halaagi haba yaraadee hadii ficda la godo khilaafoo dhan baa ku halaagaya weeye haba yaraade ka badanina waa min baabi owla haddaba khilaafka ereyga khilaaf ah marka laga hadlayo geed bilaa midha ah khilaaf ereyga khilaaf ah geed bilaa midha ah ayuu ahaan jiray ereyga khilaafihi geed buu ahaan jiray aan midha bixinin khilaafka waxa khilaaf loogu bixiyey waxay culimmadu yidhaahdeen haddii meesha uu khilaaf ka dhaco ilaahay baa barakada kala noqda ilaahay ma barakeeyo wax laysku khilaafay rabbi barake ma geliyo shayga hadduu khilaafba uu soo galo khilaafku kolkaas saasaa geedkii midhaa bilaa midhaha ahaa looga dhigay waxaynu ognahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu damcay qadriga inuu inoo sheego habeenka uu yahay laba saxaabi ayaa rasuulka agtiisa ku murmay oo isku khilaafay markaa rasuulku wuxuu yidhi nimankaa aya inaan idiin sheegaan damcay laakiin nimankaa ayaa agtayda ku murmay sidaa darteed waa layga rafciyo waa laygala noqday aqoo cilmigiisii waa laygala noqday baraka ma yeelato meesha lagu khilaaftamo khilaafku sidiisa ayuu barakada u lumiya awood la-aan baa ka timaada oo baraka la-aan baa ka timaada oo isnac ayuu dhaxalsiiyaa kolkaa wax alla wixii khilaaf keenaya diinteennu waa lagu rogmadaaye way inaga xidhay soomaalidu way yaqaaneeno xadiid ma aha laakiin waxa weeye hadal xikmad soomaaliyeed weeye waxay idhaahdeen waxay odhan jireen soomaalidu shimbirta duulaysaa meel laysku khilaafsan yahay hadday duusho maalintaa waxba ma hesha bay odhan jireen maalintaa meel laysku haysta shimbirtu ah, shimbiruhuna hadday dul maraan meel khilaaf uu ka jiro maalintaa way qadaanoo waxba ma helaan <laughs> ayay odhan jireen kolka waxay uga jeedaanuun khilaafku barakada waa kaxeeya sidaa darteed in aad looga taxadaro waxyaabaha khilaafka keenaya oo dhan ama khilaafka dhalinaya oo dhan ayaa aad u wanaagsan rasuulkeennuna halaag buuba ku tilmaamay sal allahu calayhi wasalam wakhtilaafuhum fainamaa ahlaka waxaa halaagay alladiina kuwii waxaa halaagay min qablikum idinka hortiin ahaaday karatu masaa'ilihim su'aaladoodii badnaa iyo wakhtilaafuhum khilaafkoogiibaa halaagay calaa ambiyaa'ihim nebiyadooda ay khilaafayeen culimmadu waxay idhaahdeen aayaddan qur-aanka ee rabbi yidhi fasaluu ahla dikri dadka ahludikriga ahlulcilmiga ah waxweydii baa lagu yidhi saw ma aha culimada markaad su-aal weydiiso inaad khilaafta laguma ogola fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun markay kuu jawaabana sax kuugu jawaabaan haye baad odhanaysaa waayo haddii inta culimada wax weydiin lagu yidhaha haddana aad khilaafto su-aashii aad weydiisay wakti lumis unbaa ka dhashay eh maxaa faa'iide ee ka dhalatay haddaan la adeey dee wakti lumis baa ka dhalanaya waxaa laga qaadanayaa fasaluu ahla dikri marka la yidhi jawaabtooda in la qaadanayo oon la khilaafaynin sidaa nebiyadaba markii su-aal la weydiiyo haddana haddii la khilaafo loo rugminayo ee loo halaagsanayo fa inamaa ahlaka waxaa halaagay alladiina kuwii min qablikum idinka hortiin ahaa kasratu masaa'ilihim su-aalahoogii badnaa ayaa halaagay iyo wakhtilaafuhum khilaafkoogii ayaa halaagay calaa ambiyaa'ihim nebiyadoodii ay khilaafayeen rawaahu waxaa wariyey xadiidka albukhaariyu sheekhii bukhaari la odhan jiray iyo wa muslimun sheekhii muslim la odhan jiray ayaa labaduba soo wariyey in sha allahu tacaala xadiidkan sharxiisa waynu ka soo gaabsannay kitaabta dambe xadiidkaa baynu ku faahfaahin doonaa dhinacaynaan hadda ka sharxinoo fara badan baa jira oo fuqahadu ay ka qaateen oo ah amarku inuu takraar keeno amarku inuu fawri keeno amar iyo nahyi hadday kulmaanka la horraysiinayo waxyaabo fara badan oo noocaas oo kale ah ayaynu biidni illaahi tacaala kutubta dambe ku arki doonaa hada wsal allahuma wslama cala nabiyina muxamed